bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu taqrib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaa noo soo dembeeyey kitaabaة اlxadiid musanifku marka waxa uu yidhi wcalى kaatib الtasmiici الtaxari wabayaanu الsaamici wاlmusmici wاlmasmuuci wacalaa kaatibi الtasmiici tasmiica midka qoraayo <clears throat> maqashiinta attaxariyi ayaa laga rabaa oo korkiisa ahaaday dadaal iyo bayaanu saamici iyo saamica yacnii caddayntiisa <clears throat> iyo walmusmici iyo kan maqashiinayo kan dhegaystay iyo sheekha musmicu waa sheekha walmasmuuci iyo waxa la dhegaystay oo ama kitaab ha ahaado ama risaa ama ha ahaado axaadiida bilafdin lafdi uu ku caddeeyo lafdiga oo hayri muxtamalin ama hayri muxtamilin lafdi aan yacnii <clears throat> hayru muxtamil ah wamujaanabatu tasaahuli baa laga rabaa oo waajib korkiisa ku ah tasaahulkii inuu ka dheeraado fududaysiga <clears throat> fii man yuhbituhu qofka uu sugayo oo meesha uu ku sugayo waalxadaru digtoonaansho ayaa waajib ku ah min isqaadi bacdihim qaarkood inuu rido inuu ka digtoonaado liqaradin faasidin liajli qaradin faasidin ujeeddo xun darteed ayb fa in lam yaxdur oo qofka dadka meesha dhegaysanaya hadduu isagoo tasmiica qoraayo dadka qaar inaanu ka reebin isagoo markaa ama ku xasdaayo ama wax kale uga dhigaayo fain lam yaxdur haddounan xaadirin falahu an yactamida qofkan wax qoraya waay haddaanu majaalistoo dhan wada xaadirin falahu an yactamida inuu cuskado ayuu leeyahay fii xuduurihim dadka xuduurkooda waxa ku saabsan khabara iqatin iqo warkiis inuu u ictimaado kaa oo xadara iqahaas oo xadara joogay ayb nin kale hadduu u ictimaado waa iska ansaxaysaa waman abata fii kitaabihi waman qofkii habata uu sugnaado fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa samaacu hayrihi hayrkii samaaciisii hayrkii maqalkiisii inuu maqlay axaadiidtan ayaa kitaabkiisa ku sugan say ugu sugan tahayna liiska samaacaadkuu ku jiraa faqabiixun waxaa foolxumo ku ah bihi isaga kitmaanuhu qarintiisa inuu ka qariyo yani wa mancuhu iyo ka celintiisa ka mancintiisa naqla samaacihi samaaciisa inuu guursado ow amase naskha alkitaabi kitaabka inuuba guuriyo oo uu qorto ayb waidaa acaarahu marka waa ka waxaa layidhi waa inuu ka manciyaana marka waa ayb aaday u foolxun tahay waidaa acaarahu hadduu caariyeysiiyo marka waxaa la yidhi ha ka celinin ninkan kitaabkiisa waxaa ku yaallo samaacaadkiibaa waxaa ku jira nin ninkiibaa u baahday inuu guursado kitaabkiisaas oo ninkan kale inuu ka guursado damcay ma u diidi karo sababtoo a ah samaaciisii ninkan inuu xadiidtan la maqlay ayaa kitaabka ugu taallo marka waa inuu siiyo kitaabka kanna haddii la siiyo waa inuu kala daahin waidaa acaarahu hadduu caariyeysiiyo falaa yubdi'u calayhi <clears throat> yani yaanu kala daahin fain manacahu yacnii kalama daahayo iyo aanu kala daahin fain manacahu haddii uu diido oo u diido fa in kaana samaacuhu samaaciisu haddii uu ahaa muhbatan mid la sugay biridaa saaxibi alkitaabi kitaabka midka iska leh raalli lagu sugay lazimahu icaaratuhu icaaradu way ku laasimaysaa isaga oo <clears throat> isagoo raallikaa haddii lagu dhigay oo ku qoray kitaabkan inuu caariyeysiiyaa waa ku laasimay wailaa haddii kalena falaa maya kadaa qaalahu a'immatu madaahibihim sidaasay dhaheen fii asmaanihim waqtiyadoodii alqaadi xafs bnu khiyaaf alxanafi waismaaciil alqaadiy almakiy almaalikiyu wa abu cabdillaahi zubayriyu shaaficiyu waxakama bihi alqaadiyaanina sidaasay xukumeen labada qaadi ismaaciil alqaadi iyo xafs bnu khiyaaf wakhaalafa fiihi bacduhum qaarkoodna way khilaafeen wasawaabu اlwalu sawaabkusuwaa sida horen soo sheegnay waidaa nasakahu haddii uu qorto ou nasakhdo falaa yanqulu ma guurinaayo yacnii yuusan guurinin samaacahu samaaciisa ilaa nuskhatihi nuskhadiisa intii ka ayaanu u guurinin ilaa bacda almuqaabalati almardiyati muqaabaladii laga raalli ahaa gadaasheeda un mooyaane yacnii ilaa uu ka muqaabaleeyo muqaabalo markaa laga raalliyahay walaa yunqalu lama guuriyo samaacun samaac ilaa nuskhatin looma guuriyaba sideedaba ilaa bacda muqaabalatin muqaabalo kadib maahne mardiyatin laga raali yahay ilaa an yubayina inuu caddaynayo kownahaa yacnii nuskhadaasi kownahaa kowna nuskhati nuskhada ahaanshadeeda hayra muqaabalatin tulla muqaabaleeyey inaysan ahayn inuu caddeeyo maahan nuskhada marka haddii aadan qorto oo aadan muqaabalo ku samaynin waxba kaba in laga yacnii in la caddeeyo maahan si kale inaan wax looga warinin ilaa in la caddeeyo maahan ayb ayb markaa musanifku wuxuu leeyahay alnowcu الsaadisu wاlcishruun nooca lixiyo labaatanaad sifatu riwaayati اlxadiidi noocan wuxuu ku saabsan yahay riwaayat اlxadiid xadiidka warintiisa masaa'il ku saabsan waa i furuuc sida axaadiidta loo wariyo sifatu riwaayati اlxadiidi xadiidka warintiisa sifadeeda taqadama waxaa soo hormaray jumalun jumlado oo minhu kan ka mida ah. fi nawcayni labadii nooc buu noogu soo hormaray dhexdooda qablahu kan ka horreeyey iyo wakayrihimaa buu noogu soo hormaray iyo keyrkood ayb intaadda marka wixii aan soo hormarin buu uga hadlaa waqad shadada qowmun qolo way adkeeyeen fi riwaayati riwaayadii fa afraquu guluwi bay sameeyeenoo waa xadgudbeen ifraad bay marka la imaadeen watasaahala aakharuuna kuwo kalena waa fududaysteen oo tasaa'ul bay la yimaadeenoo fafaratuu way gabood faleen aa gaabiyeen yacnii baabkan sifatu riwaayada dadna waa mutashadidiin qolana waa mutasaahiliin qolana waa wasat ayb fa min almutashadidiina mutashadidiinta waxaa ka mida man qaala qolo tiri iyadu laa xujata xujo ma ahanin ilaa fii maa rawaahu min xifdihi wuxuu xifdigiisa ka warinayo ma ahanin <clears throat> iyo wa xusuusashadiisa wuxuu kitaab ka wariyey maya wixii uu ka wariyey xifdigiisa iyo xusuustiisa unbaa la ictibaarinayaa bes laa xujata xujo kuma sugna oo xujo ma ahan ilaa fii maa rawaahu waxa uu wariyey maahane yacni almuxadiث muxadidka min xifdihi uu ka wariyey iyo wa xusuusashadiisa ruwiya can maalikin baa laga wariyey abi xaniifata wa abi bakrin asaydalaaniy ashaaficiy yaa laga wariyey wa minhum waxaa ka mida mutashadidiinta man jawazahaa qole iyagu bannaysay min kitaabihi inuu ka wariyey kitaabkiisa ilaa idaa kharaja inuu ka baxay maahane min gacantiisa inuu ka baxay maahane mutashadidiintii laba kooxu ka sheegay qolo iyagu kitaab dhanba maya tiri oo la ictimaadi maayo kitaaboo dhanba waa inuu xifdigiisa iyo tadakurkiisa iyo qolo yidhaahdeen kitaabku dhib ma leh laakiin shardi inaanu gacantiisa ka bixin hal mar hadduu gacantiisa ka baxo waxba lagama warin karo kitaabkaas iyagada wakhtigaa waxay sidaa u dhahayeen waxay ahayd waa wakhtigii axaadiidtiiba tadwiinkeeda uu socday marka dadkiina waxaa dhici karta marka in axaadiidtiina hadda jiho walba lagama koobin oo siyaabo kala duwan yacni looma qorin waxaa dhici karta marka wax la ysaga dadarsado ayb qoladaa marka mutashadidiinta kuwaasuu ka sheegay wa almutasaahiluuna kuwa mutasaahiliinta iyagoo ah fataqadama waxaa soo hormaray bayaanu jumalin jumlado caddayntooda yaa canhum xaggooda ka soo hormaray fi اnowci الraabici wاlcishriin nooca afariyo labaatanaad ayb waxyaabaa noogaga soo hormaray nooca afariyo labaatanaad oo waxaa ka mid ahaa kaman adlaqa الtaxdiiثa wاlإkhbaara fi الnaqli biاlwijaadati wاlmushaafahati wاlmukaataba fima yarwiihi biاlijaazati qofka yacni taxdiid iyo ikhbaar axaadiid wijaado iyo uu ku qaatay iyo ijaazadii iyo qof iska ilaaqaayo xadaanaa iyo ahbaranaa dhahaayo tasaahulaa riwaayada uga jira waa soo marnay ayb markaan joognay baabu اtaxamuli wاladaa dad waxaan soo marnay xadaanaa iyo ahbaranaa iska ilaaqaayo iyagoo wijaado xadiidka ku soo helay wijaado ayb marka taasoo kale qolada marka mutasaahiliinta kuwaasaa ka mid ah wa minhum waxaa ka mida ah qowmun qolo rawow wariyeen min nusakhin nusqooyin hayri muqaabalatin nusqooyinka oo ayri muqaabalatin kuwa la muqaabaleeyey aan ahayn biusuulihim nusqooyinka usuushooda kuwa lagu muqaabaleeyey aan ahayn ayb nusqo walba asalay leedahay nusqadan adiga aad waddo oo aad sheekhaaga ka qortay asalay leedahay asalkeeda waa maxay waa midda sheekhaagu wato waa in lagu saxay ahaan lahayd ayb mutasaa'iliinta marka waxaa ka mida qole iyagu nuskooyin aan usuushoodii ummahaadkoodii aan lagu muqaabalaynin kuwo wax ka wariyaa jiro fajacalahum alxaakimu xaakim ah wuxuu ka dhigayba majruuxiina kuwa majruuxiin ah oo la jarxiyey ayb ninkii nusqo aan asalkeeda ama nusqada hooyadeed aan lagu muqaabalaynin ninkii wax ku wariyo waaba majruuxun yidhi qaala wuxuu yidhi wahada kaiirun ayb ayb qaala waxau yidhi wahaadaa kan ay wahaada saniicu saniican iyo waxaan la samaynayo kaiirun mid fara badan waaye dadka ku badan dhexdooda qad tacaaaahu <clears throat> tacaaqaahu waxaa isi siiyey qowmun qolo min akaabiri اlculamaa'i waاsulaxaa'i ka mida ibnu salax isagu wuxuu yidhi waxaa ka mida wamiluhu waaqicun min shuyuukhi zamaanina kanoo kale wakhtigeenna shuyuukhdiisa oo ku dhacaa yajiicu aalibu ilaa axadihim bijuزin aw kitaabin ardaygu wuxuu la imaanayaa marka juz ama kitaab markaasuu dhahayaa fayaquulu hada riwaayatuka riwaayadaadi waayatan ayb sidaa unbuu dhahayaa saasuun hadduu marka uga warinayaa fayumakinuhu min qiraa'atihi calayhi haye iska akhri buu dhahayaa marka muqallidan lahu min hayri an yabxaa isagoo waxba ka ogeyn sheekha oo iska taqliidsanaya ninkaa waxa u keenay isagoon iska baarbaarin bixayثu taxsulu lahu الiqaةu bisixati dalika iyadoo marka ay isagu uu kalsooni iska qabo ayb dabطa aw lam yadbid ama ha dabdi ama yaanu dabdinin ayb taasoo kale marka wuxuu leeya waa tasaahul dadka mutaqadimiinta tasaahulka noocan oo kale waxaa loo nisbeeyey cabdullahi bnu lahiica oo kaana man araada الsamaaca minhu yaktubu miman kataba canhu uma yajiiu bihi fayuqri'uhu calayhi ayb ninkiiba raba inuu isaga wax ka wariya cabdullah ibnu lahiica wuxuu qaadanayaa yaktubu miman kataba canhu dad qof ka qoray ayuu raadsanayaa markaasu ka qorana markii uu ka qortana cabdullahi ibnu lahiicu ula tegaa waa iskaga akhrinaa marka isaguna markaa ikhtilaad iyo dabdi fiican ma haayo ayb taasoo kale marka waa tasaahul walidaa wuxuu leeyahay qaala yaxya bnu xasaan ra'aytu maca qowmin juz-an samicuuhu minhu fanadartu fiihi faإida laysa huwa walaa bacdahu min xadiiihi walaa bacduhu min xadiiثihi ayb fajiئtu ilayhi faqaala ma asnacu yajii'uunii bikitaabin fayaquuluuna hada min xadiiثika fauxadiثuhum bihi ayb imaam marka wuxuu leeyahay qoom waxaan arkay uu yidhi juz ayay wataan ay maqleen oy cid ku dul akrinayaan marka markii la fiiriyeyna maba ahanba juskaasba waxa ay gacanta ku haystaan walaa bacdahu xataa qaar ka midana ma aha walaa bacduhu min xadiiihi juska qaar ka midana xadiidkiisa maba ahanba nusqadaas <clears throat> markii lagu baraarujiyey sheekii lagu kor akrinayana maxaan sameeyaa buu yidhi kitaab bay iila imaanayaan markaasay ileeyihiin haadaa min xadiiika taasoo kale badanaa marka kuwa uu sheegaayo waxay tahay shuyuukhda ayagu aan xifdigoodana aan fiicnayn ama ikhtilaafka uu ku dhacay oo iyaga inta laga yacni xadiidkoodii uu iskaga kala dardarmay marka ay nusqaa loo soo qaadaa waxaa laleeyahay haadaa xadiiduka waa lagu dul akrinayaa marka isagiina ma xifdisna waa tasaahul taas waqad taqadama waxaa soo hormaray fii aakhiri araabicati masalada afaraad aakhirkeeda min annowci ilmaadii noocii tegey ana nuskhata nuskhada allatii lam tuqaabal aan la muqaabalaynin tajuusu riwaayatu minhaa nushadaa xaggeeda in laga wariyaa inay bannaan tahay bishuruudin shuruud markaa ay ku bannaan tahay ayb oo ninka qaariga akhrinaya waa inuu nin mutayaqida yahay ee wax fahmaya inuu yahay iyo waatuu markaa soo sheegna wa an yubayina xaalahaa xaaladeeda inuu caddeeyo inaan la muqaabalaynin ou sheego ilaa afar shardi meelahaasay ahayd casharkii horaan yaanu ku soo marnay fayuxtamalu marka waxaa suurtagala oo muxtamala ana alxaakima xaakim yukhaalifu fiihi yukhaalifu marka inuu khilaafayo yanii maa siwaahu yani ah, yukhaalifu alculamaaa culimmada kale inuu khilaafayo fiihi yani ishtiraadkan inuu ku khilaafayo dhexdiisa shuruudahan iyo waxyaabahan wayuxtamalu waxaa suurtagala xaakim marka uu leeyahay yanii qofkii nusqo aan wax la muqaabalaynin wax ku wariya oo majruux waxaa laga yaabaa inuu culummadaa shuruudahaba ku diidan yahay oo isagu uu leeyahay shuruudihiiba haba la helee shuruudaha laftirkoodanba in la xiraba aan ahaynba ayb inuu leeyahay wayuxtamalu waxaa sidoo kale ixtimaalaa oo muxtamal ay ku noqon kartaa annahu araada inuu doonay xaakim idaa lam tuujad ishuruud haddaan shuruud la helin ama shuruuddiiba inuu culimmadu ku waafaqsan yahaan laakiin uu leeyahay shuruuddaa haddii la waayo ninkiina oo weli ku warinaayo sidaa wax u warinaayo de waxaa weeyaan waa majruux qofkaas xaakim buu warkiisa inuu taxriiriyo rabaa ayb warkii xaakim ee hadda aan soo dhaafnay fajacalahum alxaakimu majruuxiina ayuu wuxuu leeyahay in shuruudiiba uunan ku waafaqsanayn baa dhici karta ama inuu ku waafaqsan yahay shuruudda ee markaa uu u jeedo haddii la waayo shuruuddaas haddii la waayo shuruuddaas qofkiina uu wax werinayo biduuni haadihi shuruud markaas waa majruux qofka sidaa inuu jeedo wasawaabu sawaabkuna maa calayhi ljumhuuru <clears throat> jumhuurku waxa ay ku taagan yihiin korkiisa ay yihiin wahuwa tawasudu waa dhexdhexaysi faidaa qaama fi اtaxamuli wاlmuqaabalati faidaa qaama haddii uu istaago fi taxamuli xambaarashada xadiidka marka lasoo xambaarayo wاlmuqaabalati iyo muqaabalada iyo sixidda bima taqadama wixii soo hormaray hadduu ku qumo jaazat iriwaayatu riwaayadii way bannaan tahay minhu nushadaa markaa laga wariyo ama xaalkaa wax lagu wariyo wain aaba haddii uu maqnaado wain aaba haba maqnaado kitaabka wain aaba haba maqnaado kitaabka ida kaana alhaalibu sida haalibka haddii ay ida kaana alhaalibu haalibku haddii uu yahay ayb salaamatahu ka nabadgelkiisa kitaabka uu ka nabadgala mina takhyiiri doorin laa siyamaamaba kusii jirta in kaana haddii uu yahay qofka wax ku warinayo miman laa yakhfaa qofuunan ka qarsoonaanaynin calayhi isaga korkiisa ataqyiiru doorinta qaaliban sida dhale wuxuu leeyahy marka madhabuljumhuura tawasudkaa fiican haddii taxamulkii iyo muqaabaladii sidii soo hormartay ay ku istaagtay haba iska maqnaadaba asalka kitaabka tii wuxuu daba taagan yahay qoladii labaad ee mutashadidiinta ee iyagu yidhaahdeen kitaabku dhib male inuu ka wariyo laakiin hadduu hal mar maqnaado oo gacantiisa uu ka baxo waxba lagama warin karo ayuu diidan yahay dhib male buu leeyahy wain qaaba kitaabku haba maqnaado nuskhadu ha ka maqnaato haddii la rabo laakiin waa sidee haddii laga nabadgalay danniga qaalibka ah hadduu tusaayo in laga nabadgalay nuskhada in la dooriyo haddana maba kusii jirtaba yani way bannaan tahay qofka haddii uu fahmi karo haddii wax laga dooriyo ninku hadduu nin xadiidkii yaqaano oo haddii wax laga bedelay ama ziyaado ama nuqsaan baa looga bedeley hadduu markiiba fahmi karo garan karo maba kusii jirta waa bannaan tahay marka asalkii oo maqnaado wax dhibaataa ma laha farcun furuucun alawalu faraca hore faracan hore wuxuu ku sheegayaa mas'ale ah dariirka ninka indhoolaha ah iyo ninka ummiga ah labada mas'alo uga hadlaa faraca riwaayat اdariiri wاlummiyi ummi waxaa la yidhaha ninaan qori aqoonin waxna aqrin karin xalqadii buu fadhiyaa waa xafidaa marka masmuucaadka ama waxyaabaha markaa meesha laga dhegaysanayo ayuu isku daya inuu xifdiyo ninna waa keensanayaa markaasuu le qor nin baa u qoraayo marka ama maba xafidaayo nin baa u qoraayo keliya oo iqa ah ummigu isagana waa la mid nin iqaa u qoraayo hadhow baa marka waa lagu dul akrinaya waa lagu dul akrinaya waa xifdina marka hadhow dambe marka inuu xifdigiisa ka wariyo amaba xifdiga aanu ka warinina kitaabka uu ka wariyo loona akrinaayo nin iqaa oo muctamada oo u akrinaayo dhib ma laha oo arrintaa iyadaa waa bannaan saasuu rabaa inuu dhaho addariiru midka indhoolaha ah, idaa lam yaxfad haddaanu xifdinin aduu xifdisee dhib male iyada idaa lam yaxfad haddaanu xifdinin maa samicahu wixii uu maqlay fastacaana uu kaalmaysto biiqatin min iqa fii dabdihi uu ku kaalmaysto ayb dabdigiisa uu ku kaalmaysto waxafida kitaabahu kitaabkiisana uu ilaaliyo waxtaada uuna dadaalo cinda alqiraa'ati qiraa'ada agteeda calayhi isaga korkiisa marka lagu dul akhrinayo na uu dadaalo bixaysu meel yaqlibu ou yacnii qaalib ku noqonayo calaa dannihi malihiisa salaamatuhu bixaysu yaqlibu uu qaalib noqonayo calaa dannihi malihiisa korkiisa uu ku qaalib noqonayo salaamatuhu nabadgelkiisa nusqada inay nabad gashay min ataqyiiri ay ka nabad doorin saxad riwaayatu riwaayadiisu ansaxaysaa intaa haddii la helo ninka dariirka horta hadduu xifdisan yahay dhib male leh haddaanu xifdisnayn laakiin nin iqaa uu kaalmaystay muxuu ku kaalmaystayna dabdinta io qoru waa loo qoray marka nin iqaa u dabdiyey kitaabkana agtiisa uba dhigtayba waa haystaa waa ilaashaday kitaabkiisa marka lagu dul akrinayana waa dadaalay bixayu yaqlibu calaa dannihi nusqadan taqyiir inay ka nabad gashay ayb ayuu ku dadaalay riwaayadiisu ansaxay marka wa huwa أwlىa biاlmanci min milihi min albasiiri basiirka hadda wuxuu u jeedaa ninki ahaa mas'aladii horena dhinacu uga noqday ayb wa huwa kan indhoolaha owlaa ku haboonaansho badan bilmanci in la celiyo oo riwaayadiisa la manciyo haddiiba wax la mancinaayo min milihi isagoo kale kaga habboon oo min albasiiri mid wax arkaaya yani masaladii dadkii mutashadidiintii daba taagayoo tacqiibinaya haddii ninkan indhoolaha ah sidan loo yidhi haddii wax la celinayo wax la mancinaayo indhoolahan baa kayrkiis kaga habboonaan lahaa mancinta adaayi waxaan joognay moogtahay nin basiir oo wax arkaayo kitaabkiisa hadduu hal mar ka maqnaado waxba ma warin karaa layidhi mutashadidiintu ay dhaheen ninkan indhoolihii baaba la ogol yahay indhoolaha ku habboonaan lahaa in la celiyo haddii haddiiba wax la celinayo marka haddaan kan indhoolaha aan waxba laga celinin oo isaga haddii kitaabka laga qaata aan arkaynin xitaa haddii maanta wax la bedelayo hortiisa wax lagu qoraa aan u jeedin isagaa kaga habboonba haddaan isaga laga celinin marka basiirkii min baabi owlaa waay marka ayb qaala alkhadiibu khadiibu lbaqdaadi waxa uu yidhi walbasiiru midka wax arkayo alummiyu ee laakiin ummigaen waxna qorin waxna aqrinin ka dariirio kale waayo indhoolihii oo kale isagoo la xugun yahay yani riwaayadiisu ansaxay haddii shuruuddaan la helo soo ma garan saddex baabkan marka isagoo laba mas'ale ayuu u guntay dariirka iyo ummiga wuxuu ku luga baxsaday marka ee midkan mas'aladii hore mas'aladii hore jumhuurtii oo qowlkoodu oo wasadka ahaa inuu raajix yahay ayuu ku ishaaray meeshaan marka ayb dariir baan meeshaan uga hadlaynaa yidhi oo saxat riwaayatuhu la leeyahay manci hadday noqoto dariirkan baa uga habboonaan lahaa midkan basiirka marka basiirkii waa in layska dhaafaa buu leeyahay aلثaanي faraca labaad marka walbasiiru alummiyu ka dariirina waa ninka aan waxna qorin waxna akhrinin xalqadiina fadhiyo dhegaystay haddii nin hiqaa uu u qoro kitaabkiisana uu ilaashado hadhowna uu fahmi karo taqyiirka iyo waxyaabaha uu yani inaan wax la qayirin dannigiisa haalibka uu noqdo saxat riwaayatu isago aلثaanي masأalada labaad إida araada الriwaayaةa min nusخaةi laysa fiiha samaacuhu walaa hiya muqaabalaة walaakin sumicat calىa shaykihi ow fiiha samaacu shaykihi ow kutibat can shaykihi wasakanat nafsuhu ilayha lam yajuz الriwaayaةu minha cinda caamaة الmuxadiثiin idaa araada hadduu doono alriwaayata warin min nushatin inuu ka wariyo nusqo xaggeeda nusqada oo laysa fiihaa samaacuhu samaaciisa ounan ku qornayn nusqo isagu samaacaadkii ounan wax uga jirin samaaciisa ounan ku qornayn ayuu rabaa inuu wax ka wariyo walaa hiya muqaabalatun mid la muqaabaleeyeyna aan ahayn kastoo aan la muqaabalaynayn samaaciisana uunan ku dhignayn walaakin sumicat laakiin la dhegaystay calaa shaykhii shaykhiisa korkiisa laga dhegaystay oo lagu maqlay shaykhiisa korkiisa lagu maqlay ow fiihaa amase sheekha korkiisa laguma maqline laakiin fiihaa waxaa dhexdeeda ah waxaa ku qoran samaacu shaykhihi samaacaadka nuskadan ayaa waxaa ku yaallo oo ku jira sheekhiisii nuskadan inuu sheekhiisii dhegaystay oo shaykhu shaykh uu ka dhegaystaa ugu taallo ow amase kutibad in la qoray nuskadii can shaykhihi laga qoray waxaa ku taallo nuskadan in shaykhiisa laga dhigay oo laga qoray wa sakanat nafsuhu nafsadiisuna ay ku xasishay ilayhaa nusqada xaggeeda ay ku xasishay intaa bisle lahaayaa lah ayb meeqa suuruu kuu sheegay nusqo ayuu arkay samaaciisa asaga samaaciisa aanu ku jirin aanna la muqaabalaynin laakiin sheekhiisa laga maqlay sheekhiisa korkiisa lagu maqlay <clears throat> ama sheekhiisa korkiisa laguma maqlina laakiin samaacu shaykhii baa ku sugan oo ku qoran amaba sheekha waa laga dhigay oo waa laga qoray nafsadiisa waxay ku xasishay Eh, in nuskhadaani ay sheekhiisa waxyaabahan lasoo sheego dhan inay leedahay yaa nafsadiisu ay ku degtay lam yajuzi riwaayatu riwaayo ma bannaana minhaa nuskhada in laga wari eh, xaggeeda laga wariyahay cinda caamati almuxadisiina muxadisiinta badankooda agtooda wa rakhasa fiihi waxaa ruqseeyey ayubu sakhtiyaaniy wa moxamed bnu bakrin ilbursaaniy alooyinka ayagu marka waa ruqseeyey abu nasr bni sabaaq alfaqiih ashaafici ayb isaga wuxuu leeyahy id laa yu'manu an takuuna fiiha zawaa'idu laysat fii nuskhati samaacihi zawaa'id baan looga aamin ahayn wax aan saxnayn oon la muqaabalaynin oo uun danni qaaliba keliyana in lagu socodsiiyo la rabo ninkan wax ku socodsiinayana samaaciisii meesha uunan ku dhignayn wax zawaa'id in lagu dara kama lagama yacni aamin ah buu leeyahay ayuub iyo isagu moxamed ibnu bakr albursaani way ogolaadeen qaala alkhaiibu waladii yuujibuhu nadaru qiyaasku kan uu waajibinayo uu keenayo waxaa weeyaan annahu mataa ayb annahu mataa carafa marka goortou garto ana hadihi alaxaadiida axaadiidtan hiya alatii tii inay tahay samicahaa ou maqlay min ashayki shaykhi uu ka maqlay jaaza lahu waa u bannaanta an yarwiyaha inuu weriyo idaa sakanat nafsuhu nafsadiisu hadday u xasisho ilaa sixatihaa sixadeeda iyo wasalaamatiha nusqada nabadgelkeeda halkan marka waxyar wuxuu ku soo daray marka shardi buu ku daray haddii la helo ay bannaan tahay ayb shardigaa marka uu ku daray ama uu ku soo daray waxaa weeyaan ninkani nusqadan waa arkay laysa fiiha samaacuhu sowma ahayn samaaciisi kuma qornayn samaaciisi maku qorna laakiin axaadiidtan inuu sheekhan ka dhegaysto hubaa isaga laakiin nusqada hadda uu rabo inuu wax ka guuriyo isagu ma haysta nusqo u qoran nusqadan uu rabo inuu ka guuriyana samaacaadka ku yaallo isaga kuma jiro nafsadiisana waay wuxuu hubaa nusqadan axaadiidta ku taal inuu sheekhan ka dhegaystay ayb nafsadiisa marka taas isagu waa hubaa naftiisana waxay ku xasisheen nushadan inaan taqyiir ku dhicin dannigiisa haalibkaa taqyiir inaanu ku dhicin ayuu haayaa way bannaantahu leeyahy marka qiyaaskuna wuxuu keenaa inay bannaanaato arrintaa iyadana liiskii umbaa lagu darin laakiin asaga waa ishubaa inuu xadiidtan maqlay sheeqan ka dhegaysta kow nuskhadiina taqyiir inay ka nabad gashay waa hubaa waa bannaantuu leeyahy qadiibilbaqdaadi marka hada idaa lam yakun lahu ijaazatun ibnu salax marka wuxuu leeyahay waxaan khilaafka la daldalayo dhow haddaysan ijaazo jirin hadday ijaazo caama jirto dhib ma laha ijaazada caamkaa kabayso waxaan ayb haadaakani idaa lam yakun waa haddaanu ahayn lahu aysan isaga aanay u ahayn ijaazatu ijaaza haddaynan u sugnaanin ijaazada oo caamatun caamaa min shaykhihi aynan uga sugnaanin limarwiyaatihi aynan ugu sugnaanin ijaazo caama hadduu sheekha ka haysto marwiyaadka sheekoo dhanna loo siiyey dhib male owli haada alkitaabi ama nuskadan la rabo inuu weriye hadda uu rabo ayb aan u haysanin fain kaanat hadday u hadday u ahaato fain kaanat lahu hadday u sugnaato alriwaayatu riwaayo minhaa nusqada xaggeeda ay kaga sugnaato walahu an yaquula wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo xadaanaa iyo waahbaranaa wain kaana fi nuskhati nuskhada dhexdeeda haddii uu yahay samaacu shayki shaykhihi ayb nuskhadii marka ninkan waa sidii horeo lasoo sheegay ijaazo caamoo haystaa ama kitaabkan laftirkiisaa si gaar ahaaneed loogu idmay inuu weriyo oo ijaazo u haystaa lahu an yaquula xadaanaa waaqbaranaa buu leeyahay ayb fain kaanad hadday u ahaato wax ijaazadaa jaaza lahu waxaa u bannaan muطlaqan alriwaayatu minha ay min tilka nushati walow lam yasmac minha yaanuba maqlin walahu an yaquula inuu yidhaahdana waa u bannaan tahay fii hada almowdini xadaanaa iyo akhbaranaa iyo wixii la mid ah wain kaana fi nuskati nuskada dhexdeedu haddii uu yahay samaacu shayki shaykihi shaykhu shaykha wain kaana haddii uu yahay fii nuskhati nuskhada dhexdeeda samaacu shayki shaykhihi sheekhiisa sheekhiisa samaaciisa hadduu ku yaallo wa masmuucihi iyo masmuuciisii wixii markaa isagu yanii laga maqlay wixii ama isaga yani u soo maqlay calaa wamasmuucihi iyo wixii uu soo maqlay calaa shayki shaykhihi ayb fayaxtaaju wuxuu u baahanayaa marka an yakuuna lahu inay u sugnaato isagu ijaazatun ijaazo caamatun oo caamo ah min shaykhihi shaykhiisa wa miluhaa iyadoo kalena min shaykhihi yacnii min shaykhi shaykhihi ayb haddii nuskhada marka waxaa ku yaallaa ay tahay eh, samaacu shaykhi shaykhihi shaykhiisa kuma yaal samaaciisa laakiin waxaa ku yaal samaacu shaykhi shaykh ayaa ku yaalla ayb iyo wamasmuucihi calaa shaykhi shaykhihi wamasmuuci shaykhi sheekha wixii uu maqlay calaa shaykhi shaykhihi shaykhu sheekha uu korkiisa ku maqlay shaykhu sheekha lagu maqlay oo sheekhiisii uu maqlay yaa uu yaallo sheekhiisiina meesha kuma yaallo fayaxtaaju markaa wuxuu u baahan yahay an yakuuna lahu ijaazatun caamatun inuu ay u sugnaato ijaazo caama min shaykhihi kaga sugnaato iyo wamiluhaa iyadoo kalena min shaykhihi ayb shaykhu sheekha ay kaga sugnaato wa miluhaa iyadoo kale ijaazadaasoo kalena min shaykhihi shaykhiisu inay u xasisho shaykhu shaykha ay uga xasisho watakuunu lishaykhihi ijaazatun miluhaa min shaykhihi laba ijaazaa marka la rabaa isaga mid ou haysto sheekh ou ka haysto iyo mid sheekhu ou haysto shaykhu shaykha ou ka haysto yaa loo baahan yahay intaasaas marka markuu leeyahay marka wain kaana fi nuskati samaacu shayki shaykihi nuskadii waxaa ku yaallo shaykhu shaykhi shaykhiisii maa shaykhu shaykhihi samaaciisa ama wama owma idiin dhigan masewa wain kaana fi nuskati samaacu shayki shaykihi haddii uu yahay ayb ow amase ayb aw masmuu maxaa idiin dhigan ka bacdi aw masmuucihi ama nuskadii marka waaa aw fi nuskati e, nacam aw masmuucihi ayb ama nuskadii la dhegaystay calaa shaykhi shaykhihi lagu dhegaystay ayaa nusqada ku sugan ayb masmuuc baa isaga qoran bis nacam oo shaykhu shaykh laga maqlay marka wuxuu u baahan yahay fayaxtaaju wuxuu u baahnaanayaa an yakuuna lahu ijaazatun caamatun inuu leeyahay min shaykhihi ou ka haysto wa miluhaa iyadoo kalena min shaykhihi inay u xasisho oo shaykhu sheekh uga xasisho xaggiisa taasaa loo baahan yahay ahaaliu kan saddexaad ida wajada fii kitaabihi khilaafa xifdihi halkana mas'alo kaloo sifatu riwaaya ku saabsan oo rabaa inuu galo <clears throat> mas'aladuna waxay tahay suuradeeda waxaa iskhilaafay kitaabka xifdigiisa isaga xifdigiisa waa si kitaabkana si kale ugu taallaa yaa la hormarina xifdigiisi iyo kitaabkiisi baa iskhilaafay ayuhumaa yuqadam <clears throat> taas buu rabaa inuu uga hadlo idaa wajada hadduu helo fii kitaabihi kitaabkiisa khilaafa xifdihi xifdigiisa wax khilaafsan haddii uu kitaabkii ka helo fain kaana haddii uu yahay raawigu xafida inuu xifdiyey minhu kitaabka hadduu ka soo xifdiyey rajaca waa laabanayaayo kitaabka u laabana wain kaana haddii uu yahay xafida inuu xifdiyey axaadiidtaani min fami shaykhi sheekha afkiisa hadduu ka xifdiyeyna ictamada xifdahu xifdigiisuu cuskanayaa in lam yashukka haddaanu shakinihu xifdigii shaki ugama jiro laakiin kitaabkoo khilaafsan ayuu arkaa laakiin xifdigiisa wax shakiya ugama jiro awalna wuxuu ka xifdiyey min fami shaykh xifdigaa la ictimaada kitaabka marka laga tega laakiin marka hore sheekha kama xifdinina kitaabkuu ka xifdiyey kee la hormarinaa markaas kitaabka ayb xifdigan hadda kan la sheegaayo waa de midka aan shakiga ku jirin oo ku leeyahay in lam yashuka waxaa weeyaan xifdiga aan shakiga ku jirin waa ninku marka uu intuu wixii xifdiyo daakiradiisa uu u gudbo oo dihnigiisa marka uu ku raasikho kaasaa la dhahaa xifdiga rasmiga ilaa adu waxaad dhici karta dersi inaad inta xifdiso maanta dhan ku noqnoqoto ku noqnoqoto ku noqnoqoto aad isu dhegaysato xoogaa markaan aad xifdisay adiga markaan saacadahan dhow inaad xifdisay waxan laakiin haddaad inta iska aamustood sheeko kale iska gasho caawo kale ama berri subaxoo kale dersigii ku celi markaad istiraahdo xoogaa yacni waa tactaclaynaysaa kaas camal maba ahanba xifdi sidiisaba cinda almuxadiiin maba ahanba xifdi horou kugu sheegay mogtahay xifdiga rasmiga waxaa la yidhaahdaa qofku mar allaale marku doono shaygan qaybtou raba inuu ka soo qaadan karo biduuni isagoon yanii xaggii xagga u laalaabanin istixbaar taam ah inaad keeni kartid soo ma garan markaasaa lagu dhihi karaa ninkan waxan waa xifdisan yahay laakiin kaan annaga u naqaano maba ahanba xifdina waxaa laga yaabaa inuusan xifdiba aanu hayn sababtoo ah shaki kama marna mar walba marka haddii sidaa ay tahay xifdigaa loo noqonaya haddii kale kitaabkaa loo noqonay idaa wajada hadduu helo fii kitaabihi kitaabkiisa khilaafa xifdihi fain kaana xafida minhu fain kaana haddii uu yahay raawigu xafida inuu xifdiyey minhu min alkitaabi uu ka xifdiyey kitaabka xaggiisa rajaca ilayhi kitaabka u laabanaya wain kaana xafida hadduu xifdiyey wain kaana haddii uu yahay huwa isagu xafida inuu xifdiyey min fami shaykhi sheekha afkiisa ictamada xifdahu xifdigiisuu cuskanayaa in lam yashuka adaanu shakinin wa xasuna waxaa wanaagsan an yajmacahumaa inuu jamciyo ayb fayaquula markaa uu yidhaahdo xifdii kada wa kitaabii kada markuu werina inuu iska caddeeyo uu yidhaahdo xifdii kada aniga xifdigaygu waa sidaas wa kitaabiina kada kitaabkaygana waxaasaa ku sugan ayb masaladaa marka intaas halkaas uga baxay wain khaalafahu hayruhu isagaa la khilaafay hadda awal kitaabaa khilaafay kitaabkiisa hadda waxaa waaye hayrkiisaa khilaafay see leeyina ayb wain khaalafahu haddii uu khilaafo hayruhu hayrkii qaala wuxuu dhahayaa xifdii kadaa xifdigaygu waa sidaa wa qaala fiihi hayrii hayrkayna waxa uu yidhi ow fulaanun ama waa magac dhabayaaye hebel kadaa buu yidhi aniga xifdigayga sidaan waayo aan soo xifdiyey laakiin hebel oon xadiidka isla maqalna inay sidaabuu dhahayaa hadhow ninka dambe maxaa sidaan loo jamcina waxaa loo jamcinaa ninka dambe inuu ogaado meeshaan inay tahay maxal maxallu nadar hadhow waxaa laga yaaba inuu isagu sawaabka soo helo ayb waana ku arkay kutubta oo saxiixa iyo kutubu sunan iyo waa ku arkay isagoo dhahay yani sheekha xifdii kada hayri yaquulu kada ayb ama inuu sidaan yidhaahdo wafii kitaabihina saanaa ku sugan inuu ku dhaho arkaysa ayb wإida wajada samaacahu fii kitaabihi walaa yadkuruhu mas'alo kalawa kitaab ayuu wuxuu ku arkay samaaciisii inuu isagoo ku jira dadkii kitaabkaa dhegaystay mana xasuusto waidaa wajada hadduu helo samaacahu samaaciisii haddii uu arko fii kitaabihi kitaabkiisii uu ku arko walaa yadkuruhu aanuna xasuusnayn facan abi xaniifata wa bacdi ashaaficiyati waxaa laga wariyey laa yajuusu riwaayatuhu riwaayadiisu werintiisu ma bannaana ayb waxaanu xasuusanin maxay tahayne waa samaac ijmaalan uma xasuusto fadlan can اtafsiil yani si ijmaaliya xataa uma xasuusto yani waxaan samaacan meeshan ku qoran inuu maqlay duuduub ahaanba xataa uma xasuusto tafsiil iskaba dhaaf tafsiilku yani waxaa weeyaan markuu xasuusto qayb inuu maqlay qaybna aanu maqlin markuu xasuusto waa tafsiil nisyaankiisu nisyaan oo waxaa weeyaan <clears throat> tafsiil ahaanba u ilowsan yahay laakiin hadda waxaa laga hadlaa ijmaalanba marka uu duuduub ahaanba aan u xasuusanin wamadhabu shaaficiyi waakari asxaabihi waabi yuusuf wamuxamed waa moxamed bn xasan shaybaani abu yuusufna abu yuusuf alqaadi madhabkoodu waxaa weeyaan jawaasuhaa inay riwaayadaa bannaanaanshadeeda wahuwa saxiixu isagaana saxiix ah <clears throat> ayb maxaa yeele culimmadii baa ku camal fashay salafan wa khalafan maxaa la cuskanaa markaas xayثu اctamadu اlmaktuuba fi اطibaaqi waxa dabaqaadka saamiciinta lagu dhex daray bay cuskanayaan markaas hayga maktuubka ayaa muctamadoo la cuskanaya markaa dabcan nuskadii inay de muqaabalaysan tahay iyo takyiir inay ka nabad gashay iyo waxaa marka la helo waa ku weri karaa waa intaa markaa shuruuddaas dib loogu noqday wa sharduhu waa kan marka shardigiisuna an yakuuna samaacu samaacu inuu yahay bikhadihi isaga fartiisa aw amase bikhadi man qof fartii yaiqu bihi uu ku kalsoon yahay samaacaan meesha ku dhigan qofka qoray waa inuu ama isaga yahay ama nin iqa inuu yahay ninaan la aqoonin hadduu yahay ka waran iqanimadiisa ma la ictimaadayo kitaabkuna masuunun inuu yahay mid la dhowray la ilaaliyey yaqlibu calaa danni danniga ku qaaliba salaamatuhu ka nabadgelkiisa min atayiiri ou ka nabadgalay inuusan nabadgalayna waa in danni qaaliba lagu haysto wa taskunu ilayhi nafsuhu nafsadiisana ay u degan tahay fain shaka fiihi haddii uu ku shakiyana lam yajuuz ma bannaana qolada marka bannaysay shuruudan bayay xireen araabicu masalada afaraad masaladan marka waxay tahay alriwaayatu bilmacnaa ayuu inta uga hadlaya alraabicu kan afaraad in lam yakun caaliman caalim haddaanu ahayn raawidu bilalfaadi alfaadda mid caalim ku ah aanu ahayn wa iyo alfaadda maqaasideeda khabiiran hadduunan ahayn mid khabiirku oo ku yacnii xeeldheer bimaa yuxiilu waxa leexinaya oo ixaalaynaya macaaniyi macaaniyahaa macaanideeda lam tajuz lahu uma bannaano alriwaayatu bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa uma bannaano isaga bilaa khilaafin khilaaf la'aan middaas hadduusan alfaadda macaanideeda aqoonin maqaasideedana aqoonin khabiirna uunan ku ahayn waxyaabaha macaanida leexinayo maba u bannaana alriwaaya bilmacnaa itifaaqan ariwaaya bilmacnaa waxay tahay qofka haddii lafdiga uu ku keeno waxba looma hayso ama ha yaqaan ama yaanu aqoonin macaanida laakiin haddii lafdigii ma xifdisna ama ma yaqaano laakiin macaanidii ayuu rabaa inuu wax ku wariyo ma bannaanta mise ma bannaano waa laysku khilaafa suurada laakiin aan laysku khilaafsanayn inaysan bannaanayn waa midaan uu kuu sheegay nin aan macaanidii waxa leexinaya aqoonin khabiir ku ahayn alfaadda aan caalim ku ahayn maqaasidda alfaadda wuxuu ka wadaa dalaaladeeda dalaalat اlalfaad alfaaddan ila dalaalay leeda waxbay tusaysaa qofkaan aad u aqoonin uma bannaana itifaaqan waxaa laga yaabaa macaani inuu is yidhahdo lafdigan lafdigan ku bedel isku dalaalana inaysan ahayna dhici karto lafdigan hadduu lafdigan ku bedelo xugun fiqhi ah baa dhici karta inuu meeshan ka dhaco ama meeshan uu ku darmo ayb ile alfaadda isku dalaala ma aha macaanideedana waa layska rabaa dalaaladeeda laga rabaa qofka macaanida waxa ay xaalayn karaana inuu wax ka yaqaano ayb bal yatacayanu waxaa ku caynoobayo waxaa caynoobaya allafdu lafdigii baa waajibayo caynoobaya markaa alladii samicahu ou maqlay inuu keeno fain kaana caaliman bidalika tii kale markuu ima waddo waxaa la sheega caalim ku yahay faqaalat daa'ifatun daa'ifa waxay tihi min asxaabi alxadiidi ka mida ah, walfiqhi walusuuli laa tajuusu ma bannaana ilaa bilafdihi mooyaane moxamed ibni siriin ayaa ka mida ah. xadiidka haddii lafdigiisa uu ka dhumo waa ka tegi jira wajawaza bacduhum qaarkood waxay banneeyeen fii hayri xadiidi اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam xadiidka nebiga wixii aan ahayn riwaaya bilmacnaa waa ku bannaantahay dheh walam yujawiz fiihi walam yujawiz ma bannaynin fiihi fii xadiidi nebiyi nebiga xadiidkiisa sal l slam wa jumhuuru salafi waalkhalafi waxay dhaheen min adawaa'ifi yajuusu bilmacnaa yajuusu wuu bannaan yahay bilmacnaa macnihii wuu ku bannaan yahay fii jamiicihi kan dhammaantiisa idaa qadaca haddii uu gooyo biadaa'i ilmacnaa macnaha gudashadeeda macnihii gudashadeeda haddii uu jaro uu gooyo sidaanaana xoog badan ibnu xajarna raxamklah deliilka keliya kutusi karana waxayba tahayba waxaa bannaan axaadiidta ama aayadaha qur-aanka iskaba dhaaf axaadiidtee in lagu tarjumo luqaad kale ayaa bannaanba xadiidkii nebiga in lagu fasiro luqad kalaa bannaan haddii marka luqad carabi lagu sii carabiga isagoo carabi haddii carabi lagu sii fasiro maxaa diidaya marka luqatu ruum iyo luqatu faris iyo af soomaali iyo in lagu fasiraa bannaan xadiidkii nebiga oo la yidhaha rasuulka calayh isalaatu wasalaam sidan iyo sidaan buu yidhi ayaa la leeya af soomaali baan la sheegaa ogowna haddii marka taa ay bannaan tahay min baabi owlaa yacni in carabi haddana lagu sii kelmaddii kelmad carabi lagu fasiraa sidaa lagu sheegaa dhib male buu leeyahay taasaaba kutusayso laakiin culimmadu waxay yidhahdeen baabkan waxaa wanaagsan in layska owdo la daboolo si uunan ugu uusan ugu tajaasurin uusan ugu boodin qof isdhahaaya macaanidii waa taqaanaa adiga ee hadhow marka sheeg qaadicidaad saasu dhahay waxaa habboon in baabka dhanba layska xiray ayb <clears throat> jumhuurtu marka saasay qabaan saasaana xoog badan wahada fii hayri اlmusanafaati wahaadaa kan masaladan marka tan laga hadlaya khilaafkan inamaa yejrii wuxuu ku dureerayaa fii hayri اlmusannafaati kutubta la sannifay hayrkood wixii aan ahayn walaa yajuusu ma bannaana takhyiiru musannafin kitaab la alifay musannafa takhyiirkiisa doorintiisu ma bannaana wain kaana bimacnaahu haba ahaada macnihiisaba ha lagu dooriye ereygii erey la macnaaba ha lagu dooriye ayb maxaa yeele riwaaya bilmacnaa waxaa loo rugseeyey <clears throat> yacnii in laga baxo xarajka oo qofka inuu lafdi isku qaydo xarajka ku jiro in laga baxo tan laakiin meeshaan musanafka xarajkaas waa muntafi asagii baad beheli kartaa ma asaga ka akhrisid marka laakiin musanaf haddaanay ahayn oo sheekh afkiisa waxaan laga maqlay awal oo aan la dhigin la qorin waxba aan laga sanifin waxaa dhici karta marka haddii la yidhaaha laysku qeydo un lafdigii sheekha xaraj inuu meeshaa ka imaado laakiin kitaab qoranoo bukhaari ama muslim oo kale ayaan macno ku warinayaa maaf bannaana iyada isagiiba akhri laftirkiisiiba lafdigiibaaba helaysaa xarajkaas yacni waa laga baxsan yahay wayanbaqii liraawi ayb wain kaana bimacnaahu haba lagu ah, dooriye ayb wayanbaqii waxaa habboon liraawi raawiga waxaa u habboon kan ku warinayo bilmacnaa macno ku warinayo an yaquula inuu yidhaahdo caqiibahu xadiidka uu macnaha ku warinayo gadaashiisa aw kamaa qaala inuu yidhah aw naxwuhu aw naxwahu ama wixii lamida inuu dhaho aw shibhahu aw naxwahu ama naxwahu inuu yidhaho aw shibhahu inuu dhaho wamaa ashbaha haada min alalfaadi sidan inuu ku daro waida ishtabaha cala alqaari'i qaari'a hadday ka haddii iskaga ekaadaan lafdatun lafdo faxasanun waxaa habboon an yaquula inuu dhaho bacda qiraa'atihaa lafdigaa kadib aqrintiisa ka gadaale cala ashaki uu ku aqriyey ow kamaa qaala ha yidhaahdo litadammunihi maxaa yeelay koobsashada uu koobsanayo litadammunihi ijaazatan waidnan fii sawaabiha idaa baana eraygan ow kamaa qaalaba yaa waxay koobsanaysaa ijaazatan ogolaansho iyo waidnan idin fii sawaabihaa iyada sawaabkeeda idaa baana haddii uu caddaado ow kamaa qaala markuu leeyahay ow kamaa qaaladaabaa waxay keenaysaa ay koobsanaysaa ijaazo iyo idin qofkan uu bixinayo sawaabkeeda in lagu wariyo hadday hadduu caddaado sawaabka dhow haddii aan laakiin ow kamaa qaala la qorin waxaa loo malaynayaa marka eraygan in xadiidka caadi uu uga mid yahay meeshaana curda lishaki inaan inuunan jirin yaa loo malaynayaa sidaan taa loogu malaynin ow kamaa qaala laakiin haddii la arko ayb meeshan in shaki jiraa la fahmaya hadhow haddii sawaabka uu caddaado sawaabkaa laysaga warin karaa ayb wallahu aclam alkhaamisu masalada shanaad ikhtulifa fii riwaayati bacdi اlxadiidi hadda halkan wuxuu ku gala ikhtisaarka xadiidka iyo taqdiica اkhtulifa waxaa laysku khilaafay fii riwaayati bacضi اlxadiiثi xadiidka qaarkiis warintiisa alwaaxidi midka halka xadiid duuna bacdin qaarka kalena aan la warinin halka xadiid qayb in laga wariyo qaybna aan laga warinin famanacahu bacduhum qaarkood waa diideen muطlaqanba ikhtisaar waa diideen binaءan calىa manci الriwaayati bilmacnaa ayb iyagoo markaa qowlkooda ku dhisaayo calaa manci riwaayati riwaayo mancinteeda er, bilmacnaa lagu wariyo macnahi wax lagu wariyaay diidisteeda iyadoo ku dhisaayo iyagoo ku dhisaayo ay ikhtisaarkiina diideen wa manacahu bacduhum qaarkoodna way manciyeen maca tajwiizihaa iyagoo alriwaaya bilmacnaa ogol ayay ikhtisaarku diideen qaarkoodna idaa lam yakun rawaahu huwa idaa lam yakun haddaanu ahayn rawaahu huwa isaga inuu wariyey ow hayruhu ama hayrkiiba bitamaamihi yani dhammaystir yanii maca tamaamihi isagoo yacnii dhammaystir lala qabo haddaanu isagu warinin hadda ka hor ama aan hayrkii warinin qabla haada kan ka hor xadiidkan haddii isaga hadda ka hor isagoo dhammaystiran ida lam yakun rawaahu huwa ow hayruhu bitamaamihi qabla haada qoladan dambe riwaaya bilmacnaa waa ogol yihiin laakiin waxay diideen ikhtisaar goorma laakiin idaa lam yakun rawaahu huwa isagu hadduunan ahayn mid idaa lam yakun rawaahu huwa aw gayruhu isaga ama kayrkiiha hadduusan warinin bitamaamihi dhammaystirnaantiisa haddaanu ku warinin qabla haada hadda ka hor hadduu isagoo dhammaystiran wariyey haddaanu hadda ka hor isagoo dhammaystiran ounan warinin waa diidayaan wajawazahu bacduhum qaarkoodna way banneeyeen muطlaqan si duuduubay u banneeyeen wasaxiixu tafsiilu sida saxiixana waa tafsiilka tafsiilku waa maxay mancu اliqtisaari min hayri اlcaarifi اlcaalimi masaladii hore unbuu raaca qofka yacnii aan ahayn caarif caalim aan ku ahayn macaanida iyo waxa ku kala xihan waxuu gooynayay iyo waxuu baaqi yeelayay aan kala fahmaynin uma bannaana kan kalena waa u bannaan tahay صaxiixa marka tafsiilka uu ku jiro kaas waay ayb saddexdaas madhabu marka geliyey ikhtisaarka qolo iyagu diiday oo qolada riwaaya bilmacnaa diiday qolo mancisay oo riwaaya bilmacnaa ogol laakiin iyagu yidhaahdeen taas waxaa weeyaan haddii isaga ama kayrkii xadiidka isagoo dhammaystiran uunan keenin oo marka kaأnnahu lima qad yu'addii ilaa tarki baaqiyihi haddii markaa ka tegista laga tegaayo inta kale baaqiga waxa uu keeni karo cabsi laga cabsanayo darteed fain rawayaahu ow axaduhumaa jaaza haddii marna isagoo dhammaystiran uu wariyo ama uu yacnii ayrkii baaba wariyey xadiidkii oo dhammaystiran kan inuu soo gaabiyo dhib maaha marka tafsiilkan isaga waxaa weeyaan eh, haddii isaga hadda ka hor uu dhammaystiray hadda uu gaabiyey dhib ma laha hayrkii baa dhammaystiray isaga gaabiye dhib ma laha laakiin haddii hayrkiis walaa isaga midna aanu dhammaystirin oo hadda un uu ku warinayo xadiidkii uu soo uu gaabinaayo ma bannaanay dhahay saxiixuna waa tafsiilkaas guud oo alriwaaya bilmacnaa ku jiray wa jawaasuhu bannaanaanshaduna bannaanaanshadiisu min alcaarifi kan yani yaqaano xaggiisay ka ahaanaysaa ay u bannaan tahay idaa kaana haddii uu yahay wa jawaasuhu min alcaarifi kan garanaayo bannaanaanshada ay u bannaan tahay idaa kaana weeyaan haddii maa tarakahu wixii uu ka tegey haddii uu yahay hayra mutacalliqin wax ku xihan bimaa rawaahu waxa uu wariyey bixayu meel laa yakhtallu ounan dhinmaynin albayaanu caddaynta bayaanku aanu dhinmaynin walaa takhtalifu dalaalatu dalaaladuna aysan iskhilaafaynin bitarkihi ka tegistiisa aan isku khilaafaynin wasawaa'un waxaa isku mida jawasnaaha bilmacnaa aan ku bannayno am laa ama ku bannaynin rawaahu qablu taaman isagoo dhammaystiran hadda ka hor ha wariyo am laa yaan warinin mar kasta iyada waxaa layska rabaa waxaan uu goynayo iyo waxa uu reebayo in calaaqa inaan ka dhexaynayno maalan sifeye mawsuuf isu yihiin shardi iyo mashruuday isku yihiin ayb amase waxaa weeyaan marka eh, mustahnaa minhu iyo istina ayuu kala jaray calaaqa ka dhexaysa labadan shay marna iyada ma bannaana ayb caarifka ay u bannaan tahay warka marka waa waxa uu ka tegaayo hadduusan calaaqa lalahayn wax uu reebayo ayb haddaan calaaqa lalahayn bayaanka bayaanka xadiidkan eh, yani bayaankiisuna aanu isdhimaynin dalaaladiisa alfaadan haddii laga tagana dalaaladiisa ikhtilaal ounan ku dhacaynin haddii ikhtilaal ou imaan karo ma bannaana haadaa in irtafacat mansilatuhu can اtuhmati ayb alamru haada arrinku sidaa in irtafacat haddii ay kor noqoto haadaakan arrinku sidan weeyaanu in irtafacat mansilatuhu ayb kan gaabinayo mansiladiisu haddii ay kor noqoto can ituhmati ay ka kor noqoto waxal ninkan xadiidka ikhtisaarinayo hadday tuhmo korkii haddii ay tuhma ka kor noqoto weeyaan ama haddii isagii yacni tuhma aanay ka kor noqonin maya fa faama man rawaahu taaman qofkii wariyey isagoo dhammaystiran fakhaafa cabsaday in rawaahu aaniyan mar labaad haddii uu wariyo naaqisan isagoo naaqisa an ah, yutahama in la tuhmaysto biziyaadatin lagu tuhmaysto awalan biziyaadatin ziyaado lagu tuhmaysto awalan markii hore ziyaadadii hore la tuhmaysto ow nisyaanin ama illowshiyo inuu wax iloobay markan dambe ow nisyaanin ama hilmaan liqaflatin liajli aflatin inuu ku hilmaamay darteed waqilati dabdin dabdiyaraan aaniyan marka labaad oo uu ziyaadada reebay aanu sheegin falaa yajuusu lahu uma bannaana annuqsaanu nuqsaanka aaniyan marka labaad inuu nuqsaamiya uma bannaana walibtidaa'an mar iyo horaanba in tacayana calayhi haddii uu markaa ku caynoobay korkiisa <clears throat> an intacayana calayhi addaa'uhu bitamaamihi si aan uga bixin xadiidka ixtijaajkiisa si aan looga bixin markailaa xadiidka waa loo baahan yahay marka uu shuruudahan uu kuu soo sheegay waa in irtafacad mansilatuhu can ituhmati mansiladiisu hadday tuhmo ka kor noqonayso amaa laakiin haddii qofkan warinaya xadiidka isagoo dhammaystiran haddii uu wariyey mar labaad haddii uu isagoo gaaban wariyo hadduu ka cabsanayo laba in laba si in loo tuhmaysto siyaadadii hore in tuhum galo oo la yidhaha ninkan markii hore uu siyaadada ku wahmiyey ama markan dambe oo uu naaqiska ku wariyaa waxaa la yidhi waa iloobay ilowshiyahana khaflo iyo qilatu dabdi baa keenay tuhmada haddii uu ka cabsanayo uma bannaana nuqsaanta daaniyan marka labaad inuu <clears throat> nuqsaamiyo uma bannaana ayb sababta marka waxa ay tahay isaga tuhmadaa ku imaanaysa waxay ridaysaa xadiidka o dhan fakaafa in rawaahu taaniyan naaqisan hadduu ku wariyo an yutahama biziyaadatin fii maa rawaahu wixi uu wariye awalan ow nisyaanin ama in lagu tuhmo nisyaan binisyaanin in lagu tuhmaysto ligaflatin waqilati dabdin darteed fii maa rawaahu taaniyan <clears throat> mar labaadka waxa uu werinaya falaa yajuusu lahu nuqsaanu uma banaano aaniyan marka labaad wakadaa laa yajuusu lahu uma banaano ibtidaa'an marka horena wakadaa laa yajuusu lahu ibtidaa'an horaanna uma banaano aliqtisaaru calaa bacdihi marka horena inuu ku gaabsado iqtisaar calaa bacdihina uma bannaano marka hore ayb in tacayana calayhi hadday ku waajib noqoto isagoo korkiisa addaa'uhu riwaayada gudashadeeda bitamaamihi xadiidka inuu dhammaystira hadday isagoo ku caynoobayso markan dambena inuu naaqis ku wariyo uma bannaana horaanta horena inuu ku bilaabo isagoo naaqisa xadiidka uma bannaana si aanu marka uga bixin can xayizi اlixtijaaji bihi hadduu sidaa khilaafo iyadoo markaa ay ku caynoobayso xadiidka oo dhammaystiran inuu la imaado ayb marka waxaa weeyaan isagu ma sidaa ma bannaanaanayso ma fiicnaanayso وأma تaqطيicu الmuصنifi الxadiiثa halka muصنif ee kitaabka alifay imaamka kitaabka alifay xadiidka inuu kala googooyo oo matnigii qayb ka mida baab ku soo qaado qayb kale meel kale geeyo taqdiica kaas waa sida bukhaari uu yeelo wa amaa taqdiicu lmusanifi musanifka googooyntiisa alxadiida uu googooyey fil abwaabi uu ku kala googooyo fa huwa ila aljawaazi aqrab bannaanaanshay u dhowaansho badan tahay oy kaga dhowdahay inaan la bannaynin qaala shaykhu waxau yidhi abu cumar ibnu salaax walaa yaqluu min karaahatin karaaha kama marna laakiin culimmadu waxay yidhahdeen karaahadaas waxaa laga dhammaystirayaa oo meesha ka saaraya fiqhiga laga rabo walidaalika alimaamu albukhaari wuxuu samaynaya isagoo kitaabka wuxuu sameeyaa sida badan matniga xadiidka waa googooyaa oo waxaa laga yaabaa hal xadiid matnigiisa qayb inuu meeshan ka qaato qayb meeshan qayb meeshan qayb meeshan inuu sidaa yeelo isagoo marka linuqtatin ama yani faa'idatin fiqhiyatin faa'iide fiqhiya darteed haddii marka aan la googooynin oo aan sidaa la yeelin baab inta la baabaysto inta ka khusayso aan laga sheegin waxaa hadhow aan la garanaynin xadiidkan meesha mas'aladan munaasabka uga tahay marka iyada faa'iidadaasaa karaahadan tuuraysa ibnu xajar saasuu dhahaa alimaamu nawowi wuxuu yidhi marka wamaa adunuhu u malayn maayo yuwaafaqu calayhi in lagu waafaqaayo karaahadaa uu sheegay in lagu waafaqayaanuma malaynayo u malayn maayo walidaalika saa darteed yacnii karaahadu ma ahan karaahe in musanifku uu kala googooyo xadiidka qidcana halkan ku sheega qidco meelo kale uu geeyo waa u bannaan tahay faa'iido fiqhiga ku jirto oo diraayada xadiidka markaa faa'iido u ah wabilahi towfiiq sal alla slam ala